بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض xaydkiibuu ku saabsan yahay xaydku waa damu طabiica wa jibila yactaadu اlأnhى bacda buluuqiha khalaqahu اllahu lixikmati gidaaءi اljaniin waa dhiig xaydku dhiiggaasina waa shay ilaahay uu ku abuuray oo dabiici ah wax cudur iyo amraad iyo xanuun keena ma aha gabadha marka ay qaan gaadho ayuuna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku qoray oo ku qadaray inay uu ka imaado dhiiggaas xikmada ilaahay uu ka leeyahayna waxaa weeyaan oo xikamta ka mid ah ghidaau ljaniin fii badni ummihi ilmaha caloosha ku jira inuu u noqdo qadaa iyo cunto iyo dheef inuu u noqdo marka ay dhashana uu isku bedelo xaliib iyo caanihii uu ilmaha naaska ka jaqi lahaa wuxuuna dhacaa bishiiba mar sida aqlabka shan beri toddoba beri ayuu bishii dhacaa inuu ka batana way dhacdaa inuu ka yaraadana way dhacdaa axkaam baa marka ku tacalluqda xaydka iyo caadada iyo dawra shahriya iyo xukunka haweenka ku dhaca axkaamtaasoo ku tacalluqda salaada iyo soonka iyo ciddooyinka salaada marka laga hadlayo gabadha xaydka iyo salaada xaydka iyo soonka xaydka iyo ciddada iyo axkaam kaleba hadday salaadii ma tukanayso hadduu caadadii ku dhacaya xaydkii dabiicigahaa jibiligahaa caafimaadka ahaa mana tukanayso mana qabaynayso oo la dhihi maayo salaadii aad ka tagtay maalmihii caadada ay kugu dhacday soo qabee la dhihi maayo soonkiina way ka oo ma soomayso laakiin way qadaynaysaa soonka sababtuna waxaa weeyaan mashaqa ku jirta iyo culays in salaaddii oo dhan ay soo qadayso bil walbaba shan beri lix beri toddoba beri oo salaaddii maalin walba ay shan jeer soo noqonaysa mashaqa ku jirta shareecadeennana waxaa ka mid a rafcu lxaraj in wixii mashaqe iyo culays addoommaha ku ah ilaahay uu ka kor yeelay subxaanah laakiin in bisha ramadaanka ah dhowrka beri ee soonka ah dhaafay ay kow iyo tobanka biloodee kale ay qabayso dhowrkaas maalmood wax culaysa kuma jiro way sahlan tahay xaggii ciddooyinkiina daaweynayda hadday caado ay qabto muctaado ay tahay caada leh xugun baa ka dhalanaya haddii la furo waxay ku ciddo tirsanaysaa alaaatu quru saddex quri saddex xayd inuu ku dhaco oo duhrigiisa ay gasho marka axkaamtaasaa gelaysaa xagga ciddada dhinaca kalena haddii tahay mid aan ka quusatay dhiiggii oo ka weynaatay ama mid yar ay tahay iyaduna saameyn buu yeelanayaa dhiiggaas la waayayoo waxaa laga wareegayaa min ictibaari alxaydi ilaa ictibaari shuhuur bilaa loo wareegayaa talaadatu ashhur saddex bilood marka masaa-ishaas oo dhan baa ku tacalluqda in la barto marka xaydka iyo axkaamta ku tacalluqda waa shay maluub oo sharcan layska rabo rag iyo haweenba inay bartaan sida dadka qaar laga soo wariyey oo kutubta iyadana way ku ku arkaysaa wixii oo ay suuradaasi iyo sheekadaasi ay dhex marayso soomaaliduna way soo dhex martay oo ku maahmaaheen axkaamta xaydka waxaa ugu dhib badan marka ku tacalluqa istixaadada markii dhiiggii maalmihiisii lagu yaqaanay uu ka badiyo oo uu joogsan waayo salaadihii iyo soonkii iyo mucaamaladii zawjka iyo axkaamtii qur-aankii oo la qaaday iyo howlahaas oo dhan maxaa laga samayni seese dhiiggan jiran iyo kii caafimaadsanaaye xaydka ahaa oo isku dhex jira oo bishii markay socota kana waa imaanaya kana waaba iska sii socday masalatu ayaa ishkaal iyo culays badan keentay waad ogtahay alimaamu annawowi raximah llahu fi lminhaaj kitaabkiisa siraajka ah, waa ka kul minhaajka ku leh masalada iyada ah ra'at ayay ku magacaabeen oo hadday aragto saa iyo saa hadday aragto saa iyo saa haddii muddada ilaa akhiri markaasay waxay yidhaahdeen annaga miyaan xaydna haddaan rag nahay waa maya adiguna maya qaarkood sheekhi bay dheheen sheekh adna ma xayshe adna ma xaydee waxaan culayskiisa iyo dhibkiisa na dhaafi kababoodba iskagababood bay dheheen marka taana sax ma ahoo hadduuna ninka xaydin waxaa xaysha islaantiisa iyo xaaskiisa hooyadiibaa xaydsha walaashiibaa xaysha gabadhiisaa xaysha qaraabadiisaa xaysha xilbaa ka saara mas-uuliyad iyo muslimiinta oo idilba in masaladaa sharciga ah la baro oo laga haqabtiro su-aalaheedana laga jawaabo marka waa masala cilmi ah oo macrifi ah oo shareeco ku tacalluqdo calaaqada rag iyo haweenkana waad og tahay ka dhaxaysa in marka la barto waa khasab wey baabu mubaasharati alxaayidi fowqa alizaar wuxuu ka bilaabay musanifka oo xaydka ku tacalluqa oo raggii ayna ka fursanaynin mubaasharati alxaayidi haweenaydaas caadada ku dhacday oo la taataabto fowqa alizaari hoos guntiga ka kor inta guntiga ka koraysa mubaashara waxaa weeyaan masulbashara jidhkii oo la taabto oo mufaacala liska taabto labadii ilaahay isku xalaaleeyey raggaha raggii haweenka isqabay ninkiiga naagtu isqabay hadday islaanta xaaylo tahay waxaa u bannaan inta guntiga ka koreeya xudunta ka koraysa waa u bannaan masaladaasu markay u ama u turjumaystay musanifka oo cinwaankaasuu noo keenay qaala xadaanaa waa ragga shuraaxdeeda kutubta ka fahmay qaala xadaanaa abu bakr abi shaybata wazuhayr ibnu xarbin abu khayama waisxaaq ibn ibrahim alxamdali ibn rahawayh qaala isxaaq isagu wuxuu yihi ahbaranaa وqال الآkخران xdثna جرير بن cبدالحميد الضبي عن منصور عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها qاalad caaisha waxay tihi kaana إxdaana midaano waxay ahayd إidaa kaanat xaa'idan markay xaa'ido tahay oo caado ku dhacdo amarahaa rasuul الlahi salى الlaه عalيه wasalam wuxuu amri jiray inay guntato markaasay fata'taziru way guntan jirtay biizaarin gunti intaa xudunta ayay xidhaysaa wixii ka hooseeya ayay mare ku xidhaysaa uma yubaashiruhaa nabigana waa la baashiri jiray waa la macaamili jiray wixii xudunta ka koreeya halkaa marka waa tashriic uu nabiga calayhi salaatu wasalaam noo caddeeyo noona baneeyey in haweenayda xaylada ninkeeda uu wixii xudunta ka koreysa kala macaamili karo marka waa waa dhowr suuro weeyaan oo suurada koowaad waxaa weeyaan wixii xudunta ka koreeya waa bannaan tahay suurada labaadna wixii xudunta ka hooseeya oon farjiga ku jirin ayaduna waa bannaan tahay qofkii xaajadiisa iyo shahwadiisa xakamayn kara oo naftiisa ku kalsoon ama ma ahe shahwadiisuba ayna saa usii kacsanayn oo saas ayna sii waalayn dhallinyaradii iyo waxaasoo kale aynan ahayn nin hawshiisuba ay iska yar degan tahay ah ama waracnimada iyo cabsida alle haysa inuu wixii laga reebay uunan ku dhacaynin buu naftiisa ku bartay oo ku yaqaanaa marka wixii farjiga aan ahayn waa u bannaan tahay isnacuu kulla shayin ila nikaax isnacuu isnacuuhunna kulla shay ila nikaax baa imaan doonta farjigii marka suurada labaad waxaan farjiga ka ahayn suuradda saddexaad waxaa weeyaan in lagu dhaco farjigii iyo maxalkii xaydka iyo dhiigga uu ka socday wa haadaa muxaramun ijmaaca xataa qofkii bannaysta oo yidhahda waa ii xalaal waa xaaskaygii oo iyadoo caado qabtaan u galmoon karaa kafara ijmaacan waa ku gaaloobaya waa ridoobay leannu shay ijmaacahoo muxaram ah naskii iyo ijmaaciiba aan khilaaf kaba ayuu xalaashaday markaa wuu ku gaaloobi haddiise uu yahay uun shaawadiisii ay ka maarta tandhaaftay isagoo og uu macsiyadii ku dhacay ila macsiya isku badashay islaantii xalaasha ku aheed hadday xayl qabto oo loo galo macsiyada waxa la dhaha dembi baa loola jeedaa dembi weeye xaddi zinada ma gaarayso zina ma aha laakiin dembiilo waay qofka asaga markaasi kafaara ku waajibaysa hadduu yahay kafaaradaasi kamaa fi sunan min xadiii asaxiix xadiis saxiixa xadiis ibn cabaas fawru lxayd xilliga xaydku uu bilowa yahay hadduu yahayna diinaar hadduu kale oo uu yahay eh, markuu sii dhammaanayo ama intay uu ka go-ayna weli qabaysanin nisfu diinaar ayaa soo aroortay xadiidkaa culamada qaar baa saxiix yeelay qaar dacfinaya waa jiraan labada labadaba ijtihaadaat alculamaa waa ku socdaa ayib saddexdaa suura marka laba way bannaan tahay waa maxay qabla sura wixii xudunta ka koreeya iyo wixii xudunta ka hooseeya bishuruud iyadoo ixtiyaad iyo taxadar la xigaayo qofkii isku kalsoon inay u bannaan tahay oo xadiidka soo socdaa caddaynaya iyo factazilu nisaa fi lmaxiid meesha xaydka ka fogaadaa la yidhi qodobka saddexaadna waa midka xaaraanta ahoo maxalulxayd in loo galmado ma bannaana oo xaaladaas iyadoo ku jirta gabadha loo galmoodo wayna diidi kartaa haddii arrintaa ayadaa uu ninku dalbo waxa weeyaan way diidi mana soo gelayso waciidkii ku soo arooray haweeneyda ninkeeda hadduu u mohdoy diido fa baatad qadbaan lacanatha almalaa'ika xataa yusbix malaa'igta ayaa lacanadaysa islaamtii diiday masaladaa ma soo gelayso waa shay xaaraan uu ka dalbay laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq bay soo gelaysaa amarka ilahay baa ka weyn qaala xadaana abu bakr abi shaybata qaala xadaana caliy bnu mushir can shaybani abu isxaaq ashaybani sulaymaan xaw xadaana caliy bnu xujrin sacdiyu walafdu lah qaala akhbarana caliy bnu musir akhbarana abu isxaaq ashaybani can cabdiraxmaan ibn aswad can abiihi abihi waswad ibnu yaziida can caaisha radi allahu canha qaalat kaana ixdaana midaana waxay ahayd kaanad baa loo jeeda ida kaanat xaaida kaana sha'nu ixdaana mid annaga nagamida xaalkeeda wuxuu ahaa idaa kaanad xaa'idan markay xaa'idlo tahay amaraha rasuululahi nabiga wuxuu amri jiray calayh salaam an ta'tazira inay guntato fii fawri xaydatiha ay fii karati xaydatihaa xaydkeeda marka uu bilowan yahay ee uu badan yahay weliba iska dhaabarka kale ayuu gunto dhihi jiray uma yubaashiruhaa nabiga waa la macaamili jiray sala allahu aleyh waali wasalam taana waxaa weeyaan mucaashiradii nabiga ee wanaagsaneed wacaashiruuna bilmacruuf iyo tawaaduca nabiga iyo gabdhaha xilligaas markay joogaan inaan la fogaynin sidii jaahiliyada mushrikiinta yuhuud ay samayn jirtay taasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam noo jidaynayaa gabadhuna aynan nijaas ahayn maxalkaa dhiigga uu ka socdo waxaan ahayn jidhkeeda intiisii kale daahir weeyaan waana lala macaamilika qaalad waxay tidhi caaisha radi allahu canha waayukum ayukum ymliku hanan kara irbahu shahwadiisa iyo xaajadiisa kama kaana rasuul lahi sal lahu alيه wasalam si uu ahaan jiray ymliku irbah xaajadiisa iyo shahwada nabiga siduu asaga u mulkin jiray gacanta ugu hayay aynu u taraari karin axadka shahwadiisa hanan kara waayo halkaa waxay ishaaraysaa hadduu qofka uu yahay qof shahwadiisa aan ka adkaan karin oo markuu xaaladaha iyo maraaxisha uu maraayo naftiisii aan ka adkaan karin oo shahwadiisu ay taraarayso oo man xaama xowla alximaa yuushiku an yaqaca ninkaasoo kale uu noqonayo inuu iska ilaaliyo ayaa fiicanoo bannaankaba ka maro taas ayaa wanaagsan suna ugu dhicin laakiin qofkii aan arrintaa ayadaa culays way ku haynin asl ahaan waa masale saxiixaho eh, mxuua xalaalaho jaaisaho bannaan wey masale jaaisaho bannaan weeyaan qaala xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana khaalid bn cabdillaah can shaybaniyi an cabdillahi bni shadaad can maymuna bint alxaaris alhilaaliya um lmu'miniina radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulullah rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa yubaashiru nisaaa haweenkiisuu la macaamili jiray basharadooda iyo jirkooda taaban jiray fowqa alizaari guntiga ka kor wahunna ayagoo xuyadun xayd qaba ayagoo xayd qaba ayuu la macaamili jiray waa ficilkiisii qowlkiisina isnacuuhunna kula shayin ila nikaax ee ila aljimaac baa loo jeedaay ayadana waa soo aroortay marka markii laisku daro waxaan farjiga ahayn oo xaaraan ahoo la diiday ma jirto ma jirto ayaduna way ku caddahay ah, way ku caddahay baabulidijaac in la saaxdo oo macal xaa'idi xaaskii oo xayl qabta oo caadadii iyo xukunkii qabta fii lixaafin waaxidin hal go-a in lala huwado ama hal go-a lagu wada saaxdo arrintaana wax dhibaata inaan lahayn yacni fogayntii la fogayn jiray iyo in laga yaqyaqsan jiray oo la nici jiray oo la iska maaragtay fogayn jiray inta caadada ka baxayso waxba lala cunin oo lala sa waxaasaa nabiga calayh salaam iyo shareecadu ay noo diidaysaayo waa lala geli karaa gogosha waana lala saaxan karaa xadaanaa xadaanii abu طaahirin qaala akhbarana ibn wahbin can makrama xa waxadaanaa haaruun ibnu saciid اlayliyi waaxmed bnu ciisa qaala xadaanaa ibnu wahbin qaala akhbaranii makramatu can abiihi aabihi oo bukayr ah waxay culummadu isku hayaan samaacu makramata can abiihi inuu ka maqlay imaam maalik riwaay isaga wuxuu leeyahay uu ka maqlay intii la weydiiyey buu yidhi samictuhu can abiihi baan ka maqlay laakiin axmed bnu xambal yaxya bnu maciin iyo imaam nasaa-i aimo kale waxay leeyihin lam yahbut samaacu makrama can abiihi can kurayba wla bna cabaas qaala wuxuu yidhi samictu maymuunata zawja nabiyi sala allahu aleyh wasalam maymuunaan maqlay xaaskii nabiga calayh salaam oo qaalat tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa yantajicu kii saaxada macii aniga macayga wa ana xaa'id anoo xayl qaba ayuu ila saaxan jiray wa baynii wa baynahu fawb aniga isagana maraa noo dhexaysa oo marada ay ku xidhatay marada ay guntatay hoos ku xidhatay oo ay oga ba'ayso nabiga calayh salaam inuu caadadii iyo dhiiggii wax gaadho taas ayay markaa xidhan jirtay laakiin gogashii way la gelaysay hal mara'ana waa la wada huwanaya ama lagu seexanayay marka arrintu tashdiid iyo adeeg heerka ay ka gaadheen gaaladu iyo sida ay gabdhaha u yasi jireen u xaqiri jireen shareecadu mar horay bannaanka iska dhigtayo ay soo dhowaysay haweenka guud ahaan mid walbana xuquuqdeedii iyo mansabka iyo martabada ay gaadhsiisan tahay iyo meesha calaaqada uu qofku la leeyahay ayaana lagu xurmeeyey oo lagu ixtiraamay hadday hooyo tahay hooyada waxaa laga sheegay waad ogtihiin xuquuqee laiskugu geeyey hadday tahay gabar la dharay waad og tahay zawjo la qaba hadday tahay in mid la dhalatay walaal intaba waad ogtahay siday shareecadeennu mar horeba ay maaragtay ogaa meel u saartayay kor ogu qaaday markaasay gadaal dambe gaaladu soo ruclaysay oo aad moodaadeenna inay iyaga nooga horreeyeen oo muslimiintu ay mar walbaba niyadoodii iclaankii ka batay ee dhagahooda ku dhacay ee in badan lagu dulqayliyey ayaa waxay rumeeyeen oy run u maleeyeen in islaamka uuna u rooneen haweenka oo reer galbeedka ay oga naxariis badan yihiin waa nimanka haddadanba qowlkooda iyo ficilkooda iskhilaafaayo oo ninkii siduu u shaqaynayay naagta u shaqaynaysa koob biyaa heli mayso haddayna shaqaysanin oo cagamuruxa ayna u soconin oo aynan barafka jiirin oo ayna musaaxamatu rijaal ayna meel walba la gelin oo wuxuu samaynaya ayna samaynin oo meeshuu ka boodaya ayna ka boodin gaasha u dhimanaysaa haddayba caddahayba marka warkooda asaga ah ee iclaamka ahe dadka makasta ee haweenku ay qaarkood runoodeen waxaa weeyaan khatar badan baa ku jirta waa inay ogaadaan qaala xadaanaa moxamed bn alcanazi abu muusa qaala xadaanaa mucaad bnu hishaami qaala xadaanii abi hishaam can yaxya bin abi kaiir ayamaani yamaami qaala xadaanaa abu salama yamaami iyo yamaani way kale yamaami wey yamaama meeshii oo musalimat alkadaab qoladiisii wey xadaanaa abu salamata bn cabdiraxmaan ana zaynab binta ummi salamata zaynab gabadha la dhaho waa rabiibtii nabiga calayhi salaam oo xaaskiisii baa dhashay oo ninka abu salama ah alasadi ayaa dhalay guriga nabiga alay slam bay ku korta xadaathu waxay u warrantay abu salama ana umma salamata hooyadeed bay ka warinaysaa xadaathaa waxay u warrantay zaynab qaalat inay tiri baynamaa waqti ana mudajica anoo jiifa maca rasuuli llahi sala allah alay wasalam fi lkhamiila gogashii anoo kula jiifay yo gu'ihi khamiiladu waa maro ahdaa hadaab leh iyo khabal iyo faraqya leh baradaas ayadaa go-sariireed id xiltu waan xayday fansalaltu markaasaan siibtay habeennimadiib hadda iska soo dhacaya xilligii walbaba waa imaan karaa markii waqtigii la gaadho markaasaan fansalaltu siibtay oo gogashii iyo sariirtii baan ka siibtay fa akhadtu xaydatii dharkii xaydka ugu talageli jiray markaan xayd ugu dhaco xidhan jiray ayaan qaatay faqaala lii rasuulu llaahi sala allah aleyh wasalam baa wuxuu igu yidhi annafisti ha ma nifaastay ma xayshay nifaaska xaydku nifaas waa lagu magacaabaa min anafsi baa laga keenay wahuwa damu damka labkiisa dhiiggaa naf la dhahaa nafsi la dhahaa yani maa laa nafsa nafsun saa'ila maa laa nafsun saa'il marka laleeyahay nafsi macanaa waxaa loo jeedaa dam dhiigga dhiiggaa naf lagu tilmaamay liannahu dhiigga asagaa markuu dhammaado niftina way tagtay dhiiglaan lama noolaan karo qaarkood waxay leeyiin halkaas waa ayadaas saaba loola jeedaa qultu nacam haahoo nabi allah waan xayday bay tiri fadacanii waa ii yeeray wuxuu soo noqoo ila soo galgogosh fadajactu macahu waan la saaxday fi gu'ii baa nabiga calayh salaam kula saaxday oo la galay qaalad waxay tihi wa kaanat hiya warasuulullah nabiga calayh salaam iyo hiya umu salama oo ka waranaysa zaynaba hadalka waasa yaqhtasilaani way qabaysan jireen fi linaai lwaaxidi hal weela yay min aljanaaba janaabada kaga qabaysan jireen hal weela intay isdhex dhigaan ayay ku wada qabaysan jireen biyihii haddii kol la qaadqaadanaayo oo la dardarsanaayo ikhtiraafkaasi isticmaal mustacmal ma noqdaan mustacmalku waa wixii la hooriyey ee xadad intii laiskaga kor yeelay meel lagu horyaa mustacmal la dhihi ee biyihii kolba haddii laqaaqaadanaya calaamiyat likhtilaafna lala yimaado waxba maarata dhibaataa ma laha way isdhex dhigayaan way ku qabaysanayaan qof walba qof yuu darsan caaishana waa laga soo wariyey xataa yaquulu daclii rasul yaqulu dacli waa ka xadiidka u ahaa yacni waa kala qaadan jireen biyaha oo waa ku wada qabaysan jireen arrintaan wax dhibaataa ma laha oo in cawrada ninka iyo xaaskiisu ilaahay baa isku banneeyey oo libaas iyo dhar ayaaba lagu tilmaamay wax cawra oo udhexaysa ma laha wax cawra ah oo u dhaxaysa maba jirto ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dhar iskaga dhigay oo ku tilmaamay dharkaada miyaad ka qarin kartaa asagaaba ku qarin marka waa un isqarinayaan ayagaa isqarin mooyeene iskala qarin maayaan oo kala carari maayaan oo maartay laba qof oo cawro isku aho kadaa iska istma jirto baabu jawaazi qaslulxaa'idi haweenayda xaa'idadaa inay qabaysa inay dhaqdo qaslu dhaqitaan ra'sa zawjiha ninkeeda madaxiisa ay dhaqdo wa iyo inay u shallayn karto wa dahaarati suuriha iyo hambadeeda inuu daahir yahay wlitikaa inay kuinuu kusaankarogu saaxan karo fii xijriha dhabteeda ayadoo xayl qabta dhabta lagaga saaxan karo laga barkan karo wa qira'ati alqur'aani fiihi dhabtaas lagaga jiifana qur'aan lasii ahrin karo oo halkaasi isagoo caadawi ay qabto qur qofkii ama ninkii xaaskiisi intuu ku saaxdo qur-aankii uusi akhrisan karo kullu hada waxa weye axaadiista kusoo aroortay marka waxayna tusaysaa arrimahaas inay gabadhu daahirtaa qofka muslimka sidiisuba subxaan allah ina almumina laa yanjus ina almuslima laa yanjus qofka muslimka ma nijaasooba nijaas ma noqdo eh, mutanajis meel nijaasa way martaa oo nijaasadaasi meel maxal gaara ah. laakiin jismi ahaan jirhkiisa nijaas ma noqonayo xayan wamayitan hadduu dhintay hadduu nool yahayba markuu dhintee la dhaqaayo xukman baa loo dhaqayaa iyo macnahaan ee ma aha wax xisi ah oo nijaasa oo laga dhaqaaya ma jirto qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can ibni shihaab azuhri can curwa bni zubayr can camra binti cabdiraxmaan can caaisha muqadimadan kusoo maray inay dhacdo curwa bnu zubayr oo la ogyahay in badan inuu habeerartii caaisha ka wariyo inay mararka qaarkood udhexaysa camra ama mehe cumaan oo walaalkii ah qaalad waxay tihi kaana nabiyu sala allah aleyh wasalam nabiga wuxuu aha ida ctakafa markuu ictikaafo yudnii ilaya raasa madaxuu iisoo foorarin jiray oo iisoo raaricin jiray fa urajilhu markaasaan u shallayn jiray nabigu masaajidku ku jira oo itikaafsan yahi ku jirtaa dariishadina waa hal oo markuu dariishada nabiga madaxa ka bixiyo guriga caashuu kula jiraa rasuulka calayh salaam madaxiisa ayadoo guriga ku jirto caado iyo xayl qabta oo nabiga calayh salaamna masjidka uu ku jiro madaxiisii guriga hadduu soo geliyey halkaasay ugu shallayn jirtay nabiga sala allahu calayh wasalam qofka marka muctakifka ictikaafka ku jira inuu baxo waa kii la diiday oo itikaafki inuu ka baso ictikaaf ku jira allahumma inuu yahay mima laabudda minhu sharcan aw xisa sharcan aw xisaa wax laga maarmaan ah oo aan laga maarmi karin sharci ahaan sharci ahaan waxaan laga maarmi karin maxaa ka mid a ah? dee qofka muctakidkaa ah haddii weysada ka burto inuu baxo wayse doonto waxaa weye sharcan laga maarmaan wey janaababa ku dhacday masaajidka wuxuu tikaabsan yahay hadduu saaxdaynu janaabaa ku dhacday oo ka imaatay iyo muxuu ahaa junub buu noqday inuu soo qabaysto waa ku waajib maalin jumco ah asagoo itikaabsan bay jumcada usoo gashay inuu sunadii jumcadii qabayskii jumcadaho ama waajib ama sunna labadaba culamadu ku hayaan usoo qabaysto iyaduna laabudda minhu sharca ama laabudda minhu xisan oo waxyaalaha laga maarmaanka ee qabaawo xaajada iyo kaadidii iyo saxaradii iyo cuntadii iyo waxyaalahaas wax u kale adduuni jir inuu u baxa iyaduna xisaa way bannaan tahay wuxuu aan ka ahayn inuu baxo inuu baxo waxaan intaa ka ahayn haddii uu yahay wax iska maaragtay waxyaalaha ama kuwa bannaaneen masaajidka gudihiisa ee lagu imaado kalbayci washiraa iib iyo waxbaan soo gadan iyo waxaasoo kale iyo inuu u baxo lama ogolo laakiin wixii markaa mashruuca sharci ahaan mashruuc cibaado u ah cibaado u ah aan ka wadna cibaadaa aan si aan ahayn laabudda aan ahayn waxay ku xidhan tahay markuu gelaya ictikaafka shardi ma laha ma shardistay hadduu shardistoo yidhaahdo waana ictikaafi laakiin qofka hebele xanuunsan waa booqani ama qofka hebelhe xanuunsan hadduu dhinto janaasadiisa waa raaci uu yidhaahdo shardiga uu la yimid waa u bannaan tahay haddii kale la maya marka nabiga calayh salaam marka hadduu madaxiisii ka bixiyey masalat lictikaaf qofka haddii jirhkiisa muctakifkaa ah, uu qaar ka mida ah, gacantii iyo madaxii iyo masjidka ka bixiyo uu baxay la dhihi maayo walidaalika hadduu dhaarto yidhaahdo wallaahi baana ka baxaynin maanta masaajidku ku dhaartay markaasuu gacantiisa banaanka ubixiyey darajada ka bixiyey qofka asaga wax kafaaroo lagu leeyahay ma jirto liannahu muna bixin bacduljismi oo la bixiyo jirka qaarkiis khuruuj laguma ugu tirinaayo nabiga waaka calayh salaam madaciisa u bixiya waa loo shanlaynayo masjidka waa ku jiraa wa kaana laa yadkhulu lbeyta guriga ma geli jirin ila lixaajat linsaan waka xaajat linsaan waxaa laga wadaa wixii insaanku u baahan yahay ee daruuriga ah xaaja gudashadii musqulaha iyo arrimaha qabayska iyo cuntadii waxaas mooyeen marka waxaa halka loo keenay hadda inay gabadhu daahir tahay oo iyada oo caado qabta ninkeeda uu taaban karo iyadana taaban karto madax u dhaqi karto u shanlayn karto وxadثna qتayba بن سعيidi qال xadثna layث xا وxadثna محamed بن رمح qال أخbarna layث عن شهاab عن cمر بن الزبير وcمر بنت cabدالرحمن أنa cاaئشhaةa hadda waa isla wariyeen curwa wa camra binti cabdiraxmaan binu sacd bn zurara ana caaisha zawja nabi sal slam qaalad waxay tiri in kuntu waxaan ahaa la udkilu tii gelisa in kuntu waxaan ahaa dheh la adkulu tii gasha albayta gurigaan geli jir lilxaaja xaaje darteed baan guriga u geli jiray wixii ay muctakif tahay oo masaajidka ay ictikaafsan tahay oo nabiga tobankii dambuu ictikaafi jiray ramadaanka kadib markuu nabiga dhintayna haweenkiisaa ictikaafi jiray masjidka aarmeeler ka oodanayaan jeendha yar ku xidhan halkaasi ku jiraan marka waxay leedahay waan bixi jiray xaajat linsaan <clears throat> xaaja gudasho walmariidu qofka jiranna fiihi guriga uu jiifo wixii oo qof xanuunsanna gurigeega uu joogo famaa asalu canhu ma weydiin jirin ilaa waana maara anoo socdaoo maraaya mooyeene inaan dhaho anoo socda war see yahay mooyeene ooma tegi jirin oo see tahay ma dhihi jirin bay leedahay wain kaana rasuulullah nabiga calay salaam wuxuu ahaa la yudkhilu kii geliya calaya ra'sahu madaxiisu isoo gelin jiray wa huwa fi lmasjid isagoo masaajid ku jira fa urajilu waan u shallayn jiray wa kaana laa yadkhulu lbayta wuxuu ahaa kaan guriga gelin nabiga calayh salaam ilaa lixaaja xaajan mooyeene guriga ma soo geli jirin ictikaaf hadda ku jirto muctakif baan ahay oo deena habeenkiina waan saaxana waan ictikaafi maalintiina suuqayga wareegaya waxaa ictikaaf ma aha ictikaafka waxaa la dhahaa alinqiaac wlmuktu fi lmasjid inqiaac an umuri dunya laga go addunyada idilba masaajidkan lagu nagaado taqaruban ila allah wax ilahi lagu dhawaanaya subxana watacaala oo intaasi tobankaa beri aad naftaada ka xabisto wixii mashaaqil adduuna ayaa la rabaa waa imaan doona kitaab ictikaaf insha allah wa kaana laa yadkhulu bayta ila lixaaja ida kaana muctikafan markuu muctakif yahay nabiga calayh salaam ma bixi jirin xaaja daruuri oo ama xaaja gudasho musquli saas oo kale ama cunti waxaa mooyeen ama qabays wa qaala ibnu rubxi wuxuu yidhi ida kaanuu muctakifiin markay yihiin iyo sidaa ahaayeen waxadaanii haaruun bnu saciid alayri qaal xadaanaa ibnu wahbin qaal akhbaranii camr ibnu xaarifi can moxamed bin cabdiraxmaan bin nawfal can curwa bni zubayrin can caaisha zawji nabiyi sala allahu aleyh wasalama annaha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llah rasuulka ilaahi calayhi salaam wuxuu ahaa yukhriju kii soo saara ilaya ra'sa madaxiisu iisoo bixin jiray min almasjidi buuna ka soo bixin jiray wa huwa mujaawir asagoo muctakif oo ictikaaf ku jira fa markaasaan u dhaqi jiray walxaal ana xaa'idun anoo xaa'idoo xayd qaba marka dhinacna ictikaafkii iyo masaa'ishiisiibaa ku jirta dhinacna xaa'idadii oo lala macaamilayaa ku jirta iyada laftirkeeda oo aan masjidkaas inta ay gacanta nabiga madaxiisa iyo ay ku jirta aan la dhehaynin masaajid baad aad gashay lama dhahayo وxadثna yaحya بن yaحya akhbarana abu khaytamةa can hishaam akhbarana curwa can caaisha anaha qaalat waxay tiri kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam wuxuu ahaa yudnii ilaya ra'sa madaxa ayuu ii soo raaricin jiray wa ana aniga oo fii xujratii qolkay ku jira fa urajilu ra'sah madaxaan u shallayn jiray wa ana xaa'id anoo xaa'ido ah saasay iskugu dheganaayeen guriga caaisha ee hadda nabiga uu ku xabaaranya calayh salaam masjidka way isku dheganaayeen rawdadiina halkaasi ku taallaa oo markuu nabiga halka uu hadda fadhiyo ee caaisha madaxa oga dhiibaayo waa rawdatu shariifa meesha rawdada la yidhahdo wey ee nabiguu yidhi calayhi salaatu wasalaam rawda min riyaadi ljanna uu yidhi jannada beeraheeday ka mid tahay cibaadada iyo khayrka lagula yimaado meeshaasaa janno lagu helaa mimbarkiisuna wuxuu ku tilmaamay xawdkiisa inuu kor saaran yahay sala allahu calayh waaalih wasalam faurajilu ra'sahu ana xaayid qaala xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana xusayn bn caliy can zaa'ida bn qudaama can mansuur can ibraahim can aswad annakaciyaan can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tii kuntu waxaan ahaa aqsilu tii dhaqda ra'sa rasuulilah madaxa nabiga calayh salaam waana xaydon oo xayd qaba xaydkiian caadadii qaba wey waxadaana yaxya bnu yaxya wa abubakr bn abi shayba wa abu kurayb qaala xadaanaa qaala yaxya wuxuu yidhi ahbaranaa wa qaala akharani xadaana abu mucaawiya maxamed bnu khaasim bariir can ilacma sulayman ibni mihraan can haabit ibni cubaydin can alqaasim bni muxamed ibn abi bakr sidiiq can caaisha radi allahu canha um lmuminiin qaalad waxay tii qaala lii rasuul lah nabiga alay slam ba wuxuu igu yidhi naawiliini umra naawiliini ila alkhumra sijaayada min almasjidi masaajidka iga la oo min almasjididaasi haddaad ku tacalluqiso naawiliinidaas wey waxaad ku tacallujin kartaa qaala oo waxay noqonaysaa qaala lii rasuul lah wuxuu yidhi alayh salaam naawiliini alkhumra sijaayada ilaa adigan ku jira gurigaada min almasjid buu saa iga yidhi soo masaajid ku jira labada macnaba waa tafsiir saxa ah weeyaan oo markuu nabiga lahaa calayh salaam naawiliin ilkhumra sijaayada ilac masjidku ku jiray masaajidku ku jiraa isagoo masaajid ku jiro wuxuu leeyahay caaisha sijaayada guriga ku jirta iisoo laac oo gacantii markaa masaajidkay soo gelaysaa naawiliinna waa saas wa ilaa hadday masaajidka ku jirto sijaayaddu wuxuu dhihi eh, hadalka soo socda hadalka soo socdaa marka xoogo ishkaal geli lahaa haddiise la yidhaahdo ma ahe masaajidka iga laaco weeyaan oo iyadaa masaajid ka soo qaadaysa waa in masjidkii markaa kasoo qaadidda shahaayadda ay ku filan tahay keliya laacitaab oo wax in la galo masaajidkii ayna maaratay baahi aynaan jirin meesha irifka ay gurigeeda u dhow ayay taallaa marka gacantaas ay gelisay besaa ku filan qaalad waxay tihi faqultu waxaan idhi innii xaa'idun nabi allow xayd baan qabaa seen shahaayadda kuu siinaya adoo masjidka ku jira aan kugu laaci ama masaajidka dhexdiisa aan ooga soo laaci qaala ina xaydataki xaydkaada iyo caadada ku qabto laysat fii yadiki gacantaada kuma jirteen marka laysat fii yadikadaas macnaheed waxa weeyaan inaynan masaajidka gudihiisa intay gashay aynan saada ka soo qaadin oo haddaan baahno waay masaajid kasoo ka soo qaad oo iga laac bay aheed waa in marka gacanta masaa ku filanta way gaari karto gurigeedii bay ag taagan tahay markaasay deena laacday masaajidkii bay gacanta yay markaa gelisay oo ka soo qaatay intaa gacangelinta xaylkaada gacantaada kuma yaallo oo xaylku gacantu shaqo kuma lehe intii kaleba jirhkaadii hadduu ka maqan yahay waxba dhibaataha maleh marka gacantii oo geliso iyadoo xaydlaha masaajidka ay la gasho ama muruur ay dhex marayso oyna ku nagaanaynin haddii laga nabadgalo talwiif iyo inuu wax kaga soo daato waxba dhibaataa ma laha ee inay ku nagaataan la ogolayn xadaana abu kurayb maxamed bn اcalى qaal xadaana ibn abi zayd can xajaaj wmin abi haniya can haabit bni cubaydin can alqaasim bni muxamedin can caaisha radi allahu canha qaalat amaranii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaa wuxuu amray an unaawilahu inaan u laaco alkhumra min almasjid khumrada waa sijaayad yar bay aheedoo wejiga iyo muxuu ahaa gacmaha iyo keliya qariya khumra waxaa loogu magacaabay liannahaa tukhamiru lwajha ay tuqatiih wejiga ayay daboolaysaa inta wejigaasay ku filan tahay waxaa laga samayn jiray cawda eh, timirta cawdadiyo eh, dalkeeda laga samayn jiray marka halkan waxaa laga qaadanayaa maxalu sujuud meeshaad ku sujuudayso inaad wax iskaga dhigi karto oo maaratay inay bannaan tahay waa marka mararka marar kastana maynan ahayne xilli xilli buu nabigu sidaa calayh salaam uu sameeyey ee mar walbabaa nabiga calayh salaam sijaayad wejigiisa ma dhigan jirin waxa uu daliila inuu mararka qaarkood carro ku sujuuday iyo sijaayad laaan aan uu sujuuday xadiidkii abi saciid alkhudri ku saabsanaa leylat lqadarka leylata ixdaa wa kow iyo labaatan markay ahayd wuu nabiga calayhi salaatu wasalaam subaxdeedii calaamadii uu ka dhigay leylatulqadarka inuu ku sujuuday dhoobo sidii ayna dhacdayoo wuxuu ku sujuuday wejigiisa iyo sangiisaba almaa watiin baa lagu arkay wa daliil inayna khumro jirin bayna tusaysaa meeshaas faqaala inii xaaid bay ku tiri eh, eh, an unaawilahu alkhumra min almasjidi khumradiisjahidi ayuu iga codsaday faqultu waxaana inii xaaid xayd baan qabaa caadaan qabaa gabadh caado qabtana masaajid ma gasho faqaala wuxuu yidhi tanaawaliiha ilaac baan ku idhi faina alxaydata xaydku laysat fii yadiki gacantaada ma ahe waxadaanii zuhayr bnu xarb abu kamil wamuxamed bnu xaatim kulluhum can yaxya bnu saciidin qaala zuhayr isaga wuxuu yidhi xadaana yaxya can yaziid bnu kaysaan can abi xaazim salmaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala baynamaa rasuulu llah xilli rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam fi lmasjidi masjidkiisa uu ku jiro faqaala wuxuu ya caaisha naawiliina tho marada ilaa faqaalad waxay tihi innii xaay faqaala ina xaydataki laysat fii yadiki ee idib fanaawaltu waan u laacay marka labadaas tacalluqna waan ka soo sheegay qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba wazuhayr bn xarb qaala xadaanaa wakiic bn jarax weyaan can miscr ibni kidaami wasufyaan thawri can miqdaam bn shurx bn hani can abihi shurx bn hani can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kuntu ashrabu waxaan ahaa tii cabta waana xaaid oonoo xayd qaba ayaan sharaab cabbi ama caano ama biyo sharaab uma unaawiluhu nabiya nabiga calayhi salaam baan u laaci waxaa weeya waa wadaagaya waa wadaagayaan waa la wadaagayaa ama markaa hambadii bay siinaysaa fayadacu faah afkiisu nabiga wuxuu dejin jiray calaa mawdici fiya afkaygii meesha aan dejiyey buu nabigu dejin calayhi salaatu wasalaam isagoo heli kara inuu iska wareejiyo oo meesha afka ka saartay meel ahayn uu ka cabo waxaasoo dhan waxaa weeyaan wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaalinayaa dareenkeeda wuxuu u muujinayaa macaashiriya macaamilo wanaagsan iyo maxabo iyo jeceyl ayuu u muujinayaa inuuna haba yaraatee uunan iska ilaalinaynin afkeeda iyo calyadeedii iyo meeshaa afka saartay bale nabiga calayhi salaatu wasalaam halkiibuu ka saarayaa fa waa cabbaaya warkaa marka dareen gaaray ku reebta caaisha inay arrinta ayada ay tahay nugto iyo masale gaar ahoo mulaaxadadeeda leh ayay markaa soo ishaaraysaa halkiibuu nabigu calayhi salaam saari jiray wa atacaraqu lcaraqa atacaraqu waxaan feenfeenan jiray oon goosan jiray alcaraqa lafta hilibka ah lafta hilibka oo la goosta tacaruq la dhahaa wa ana xaydonoo xayl ah xayl qaba yaa laf hilibaan goosani uma unaawilhu nabiya nabigan u laacay calayh salaam fayadacu faaha afkiisii sharafta badnaa qiimaha badnaa wuxuu dejin calaa bawdici fiya afkayga meesha aan dhigay buu isaguna dhigaya rasuulka sala allahu calayh waali wasalam walam yadkur zuhayr fayaa sharab waa ka cabaay marka inay dahaar daahir tahay gabadha mubaalaqa sida ay daahir u tahay buu nabigu caddeeyey calayh salaam ilaa meesha af saartay xataa uu saaray sala allah alيh ali wasalam qaala xaddaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa daawuud bin cabdiraxmaan almakiy can mansuur can ummihi hooyadiis safiya binti shayba can caaisha radia allahu canha annaha qaalad waxay tihi kaana rasuulu rasuulka ilaahi wuxuu ahaa calayh salaam yattakiu kii ku dangiga fii xijri dhabtayda ayuu barkan jiray oo ku saaxan jiray waana xaaidoon oo xayl qaba fa lqur'aana qur-aanku aqrin jiray marka qur-aankii buu aqrinayaa iyada oo nabiga alayh salaam uu dhabta kaga jiido ko dhabta laga saxday waa arrintaas waxay tusaysaa xaaidadii inay daahir tahay gabadha caadada qabtay laba qur-aankiina in lagu akrin karo qurba maxali nijaasa ila meeshiiba u dhow marka meelshii inaad nijaasadii mutalabis binijaasa aad tahay kudhex jirto iyo inaad mujaawir tahay way kala duwan tahay oo u dhowdahay marka dhowidaasna wax dhibaato ah ma laha qaala xadaanii suhayr bnu xarbi qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa xamaad bnu salma qaala xadaanaa haabit bn aslm اlbunani can anas bni maliki ana alyahuuda reer yahuudeed kaanuu waxay ahaayeen oo dhaqan xun bay qabeen oo ay gabdhaha ku faquuqaan waxay ahaayeen idaa xaadat ilmar'atu hadday islaantu xaysho fiihim gudahooda iyo dhexdooda xaasaskooda hadday xaydaan lam yu'aakiluuha wax lamayna cuni jirin walam yujaamicuuhunna kulamayna kulmi jirin filbuyuuti guryaha waa la kala tiirayaa inta caadada ay qabto guriga ma soo gelin karta fooda meelaha sabuul iyo meelo kalea lagu eryayaa fasa'ala asxaabu nabiyi saxaabada nabiga waxay weydiiyeen annabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam faanzla allahu tacaala ilahay baa wuxuu soo dejiyey wayasaluunaka can ilmaxiid waxay ku weydiinayaan can ilmaxiidi maxiidkaa hore waa demkii iyo muxuu aha dhiiggii weeyaan can ilmaxiidi bay ku weydiinayaan qul waxaa tidhahdaa huwa maxiidku dhiiggu adan weeyaan wax qurun dhib ah oo fiicnayn factazilu nisaa haweenka ka fogaada filmaxiididan dambe waa makaanulxaydki wey filmaxiid makaanulxaydkii ka fogaada ila maxiidku masder iyo ismu makaan mxuu ahaa iyo darfu makaan iyo darfu zamaan intaba waa noqdaa can ilmaxiid waqtu lxaydi iyo makaanu lxaydi iyo xaydkii naftirkiisii yasaluunaka can lmaxiid qul waalam factazilu nisaa ka fogaada fi lmaxiidi meeshaa makaanulxaydka ee cadaadu ka socoto halkaa ka fogaada ah, ee ma dhigi kartid waqtulxayd ka fogaada waqtulxayd ka fogaadadaas caam ma noqon karto waqtulayd fii makaan alxayd waa inaad tirado marka marka waqtulxayd waa laba macaamilo waa soo maray la saaxasho iyo taabasho iyo la cunid iyo la cabid intaba inay bannaan tahaye filmaxiidi makaankaas caadada ay ka socota yaa raggu una haweenkooda uga galmooninoo una u tegin weeyaan ila akhir alaaya faqaala rasuulu llahi sala alla alay waslm ayaddaa soo degtay markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam fasiray aayaddii mujmalkeeda filmaxiidi wuxuu yidhi isnacuu sameeya kulla shayin wax walba ku sameeya ila nikaaxa nikaax mooye nikax waxaa loo jeeda aljimaac lianna nikaaxu laba xaqiiquu leeyahay xaqiiqada caqdi iyo xaqiiqatulwa labadaba xaqiiqu ku yahay marka hadda waxaa loo jeeda ila nikaaxa ilan hadda ma jirto caqdi looma lagama hadlaaye naag laqabaa laga hadlaayaae ila nikaaxa ee ila aljimaaca baa loo wadaa alwa wax kasta ku sameeya laakiin wai wadiguna waa xaggee maxalulxayd meeshaa u dhawaanina fa balaqa dalika alyahuuda yahuud baa warkii gaadhay oo layihi dhaqankii aad ku dhaqmi jirteen muslimiintii way khilaafeen oo qur-aan baa soo degay nabigana calayh salaam waa fasiray fa qaaluu waxay dhaheen maa yuriidu ma doonayo hada rajulu ninkan an yadaca inuu ka tago min amrina amarka anaga shayan wax inuu wax ka tago ma rabo ilaa khaalafana fi waana khilaafaya wax allaan waxaan haysanay dhaqan noo ahaa maalin walba waana khilaafi annagu noo jeedaa ayay yidhaahdeen waa cinaad iyo madaxadeeg adeeg shareeco iyo diin baa soo degtay oo loo sheegay dhaqan iyo caaday ku dhegan yihiin weliba dhaliil leh dhaqan iyo caado dhaliil leh oo fuquuq leh oo ah inay cunsuriyeeyeen oo ay dadkaasi ay karantiileen ay fuquuqeen fa jaa'a usayd binu xubayr usayd binu xudayr iyo waxaa yimid cabaad binu bishrin oo saxaabi ah laba saxaabi faqaala waxay dhahen yaa rasuul allah ina alyahuuda kuwii xumaa yahuudaha taquulu kada wa kada bay leedahay oy ku hadlaayaan oo waxay leedahay anaga baanana khilaafi ee maan sii khilaafnoo in maarata laga cadhaysiiyo oo la khilaafo waxa weeyaan wayba fiican tahay falaa nujaamicuhunna maaman jimacno afalaa nujaamicuhunna ah, maaman jimaaca ugu darro oo sii khilaafno fataqayara wajhu rasuuli llahi sala allah alay wasalam nabiga wejigiisaa isbedelay xataa waa cadhooday xataa dananna waxaan u malaynay buu leeyahay saxaabigu an qad wajada inuu cadhooday wa calayhima labadaa saxaabi inuu u cadhoodaan u malaynay usayd iyo cabaad hadalka ay ku hadleen oo maanjinaacan ah fakharajaha way baxeen labadii saxaabi fastaqbalahumaa waxaa ka hor yimid hadiyatun min labanin caana hadiye aho ila nabiyi loo wado calayh salaam oo hadiyada nabigu waa aqbali jiray iyo wixii lagu ixtiraamayo lagu karaamaynaayo asaguna abaalgud buu bixin jiray marka hadiyo caanahadiyoo loo wado saxaabadiis u wadaan ayaa nabiga calayh salaatu wasalaam loo wado yaa labada saxaabadiio inuu nabiga u caroodo u malaynayo oo sii cararaya sii socda ayaa caanahi laga hor keenay markaasaa fa arsala wuxuu soo diray nabigu fii aahaarihima labadii saxaabi raadkoodii yuu qof ka soo dabadiray oo yidhi orod u yeedh usayd iyo cabaad u yeedh way soo noqdeen fasaqaahuma caanihii buu nabigu walaabiye wax ka siiyey fa carafaa waxay garteen an lam yajid inuuna u cadhoonin calayhimaa korkooda inuuna u cadhaysnayn ila in la siiyo oo lasoo dhaweeye iyo caro way kala fog marka inuun caraysteen bay garteen qariino weeyaan oo waxyaalaha qaraa ah wax waa lagu dhisi karaa mararka qaar oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu carooday way arkeen caradiiba meelay u qaadeen fahmi waayeen ayagaa u maleeyeen hadalladii yuhuud sameeyeen iyo mukhaalafadoodii aayaadka ay khilaafeen iyo waxaasoo dhanbu nabigu carooday ama ayaga hadduu qoonsaday qoonsigaa intaa muu ku ekaaya caro iyo cuqdad kale ma jirin bidaliil nabiga waa soo dhaweeye waa ka siiyey ama alxukm bilqaraain bay dhahaan xukm bilqaraain in qaraainta iyo waxyaalaha kuu muuqanaya calaamaadka wax lagu xukumo haabit bilkitaabi wasunna qur-aanka iyo sunnada labada way ku sugan tahay fii qisati yuusuf calayhi salaatu wasalaam markii ay islaantii imra'at lcaziiz ay tidhi isagaa doonay oo ikufsan rabay maxaa dhacay fa shaahidun min ahliha muxuu yidhi shaahidkii washahida shaahid min muxuu yidhi in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fasadqat wahuwa min alkaadibiin wain kaana qamiisuu quda min duburin fakadabat wahuwa min asaadiqiin haddii aan fiirino wiilkan ay leedahay wuu ikoofsan rabo anigaa fara kugabad ahaayo fara cidila ku baxay qamiiskiisii waa dilacsan yahay hadduu hortan hore ka dilacsan yahay isagaa horor ahaao weerartan ahaa gabadhuna way xagxagaynaysay oo markaas saasuu khamiiska oga dilaacay haddiise gadaaluu ka dilacsan yahay khamiiska iyo maradii uu qabay nin fakada oo carar ah iyo habar weerar ah ayaa meeshan ka muuqata ninka iyadaa roorsan rabtay ilahay baa ka bixiyey oo ka cararay aayaadkii ilahay iyo burhaankii markuu arkay ilahay baa ka xijaabay asagana waa cararay marka xukm bilqara'in wey qur-aankii baa cadyanaya sunnadii nabiga alayh isalaatu wasalaam waad garanaysaa qisatu man sulaymaan ibnu daawuud nabiyullaahi sulaymaan laba haweenaa u yimid laba haweenoo meel fadhiyo unbaa oo laba ilmoodoo yaryar haysta wiil caruur yar haysta laba wiiloo yaryar unbaa waxaa soo weerartay yey mid bay la carartay laba haweenoo kala weynba midna way weyna midna waxay ahayd naag ka yar yaydii yay la carartay wiilkii islaantii weyneed ayuu kala carartay markaasay deenna waxay isku duubtay ilmihii soo haray tanna lugtay ku dhegtay waa ilmahaygii iyo mawaalanta goobay isku khaldameen carruurteenni sooma hebel hebel waa la isku dhegay waxaa la isla aalay nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam sulaymaan haddii loo tagay ay dhaheen wiilka anaa dhalay iyo anaa dhalay waa xujo cajiiba wuxuu yidhi bal keena mindi ii keena bu yidhi toorri xiiraysa keena toorri xiiraysa waaba inii kala goon marogoo waa iska dhammaanaya midna qaarka hor ha qaadato midna qaarka dambe waa inii kala jarayaay toorrida keena tii weyneed waxay leedahay waa taaganta waa ku raalli in loo kala jaro ilmaheedii baa yaa cuni dhirwaa cunaye kanna maxadan kale tii yareed baa walwalshay waa hooye wax dhashay markaase waxay tihi laa aslaxaka allah ilaaha ku hagaajiya khayr allah ku siiyo maya huwa ibnuha ayadoo dhashay sii ayadoo dhashay sii intuu dhiman lahaa ilmahoodii oo meel kale uu ka dhacay oo iska korinaya ha noqo inta la dili lahaa markaasuu gartay middan aan inna jaxaanjixin inayna ilmahan dhalin middan ilma isaga ilmihii daysayna ilmaheeda inuu yahay faqadaa lisuqraa tii yareed buu uxukumay wa xukmun bilqaraa'in qaraa'inta marka lagu xukumo xataa aqdiyada iyo xukaamta iyo qudaadda waxyaalo badan oo masaa'il noocaas oo kale oo wax ku kala xukumi jireen waxyaala u muuqda bayna almudaci walmuddaca caleyh labadan qof is haysta qaraa u muuqanaysa malaamix u muuqatay calaamaad waxbaa ku xukumi jireen ashaahid waxaa weeyaan labada saxaabi qaraa ayay wax ka qaateen baab wuxuu ku saabsan yahay madyiga madyi dakarka iyo xubinka taranka ah ama ha ahaado muxuu ahaa rag iyo haweenba waxa mushtaraga ka ah ee u dhexeeya ee soo baxa ee si dabiici ahoo caadiga usoo baxa waxa kayro caadi ahoo cudura lagama hadlaayo waxa iska caadiga ah usoo baxa afar shay wey afartaa shay hal shaya ah mooyaane saddexda kale najaas wey afartaa waxaa weeyaan almaniyu waa manida shahwada midda labaadna waa almadyu midda saddexaadna alwadyu ta afarana albawl kaadida kaadida waa la yaqaanaa nijaasanimadeeda iyo sheekadeeda manidan xalaman soo marrayoo sida xooga badan inay daahir tahay wey qabaysun bay waajibin mooyeene nijaas weeye la dhihi maayo laiskaga dhaqi maayo dharkana ma nijaaseenayso madi maxaa la dhahaa madidu waxaa weeyaan waa maa raqiiqa jiriicsan oo ka soo baxa dakarka ama xubinka taranka ee qofka markuu dareemo shahwo iyo intishaar uu dareemo oo xaaladdaasi ka soo baxda biduuni tadafuqin walaa ladda wax boodboodaya ma aha siday shahwada usoo boodoo kale iyo maridu wax lada iyo maxaana u dareemina ma laha mararka qaarkeedna lamaba dareemo qofku oo shucuur malaya dareen qabaweeda iyo ruduubadeeda iyo inaad garato qoyaankeeda iyo muxuu ahaa qaboweeda qofku uu dareemo mooyeene wax kale oo dareen aho qofku ku garan kara inay ka soo baxday xataa ma jirto madida noocaas oo kale ah xaaladda intishaarka ama ninka mudaacabada reerkiisa ha ahaato lama caamilo muqadimaat aljimaac jimaaca ka hor ama ma ahe isagaba marku si uu intishaaro ama uu shaawo dareemo markaa xaaladdaa soo baxa waxaa la dhaha madi baa dhahaa wixii markaa waa nijaas laakiin waa xagga jirhka iyo xagga maryaha marka labadaba nijaas wey laakiin waa nijaasa mukhafafa nijaasa mukhafafa weeyaan oo ma ma sii cusla oo xataa nadxi baa soo arooray in biyo lagu firdhiyo taasiamaa qofka haddii madi badan yahay oo mar walba ay ka imaanayso mar walba dhaqidda waa dhibaysaa ayib waxaa kuu soo haray kaadida waa la yaqaana xagga u tuure walwadyu wadyi maxaa la dhahaa wadyigu waxaa weeyaan mataanada iyo kaadahaysta marka qofka kaadiya kadib oo muddo u joogo wax yar oo ka imaanayo oo dakerka ka imaanayo qoyaana taasaa wadyi la yidhahda iyaduna waa kal nijaas weyaan nijaas weeyaan waxaa ayada ah oo waa gorarka u dambeeya ee kaadahaysta ka soo baxa kaalidii oo dhammaato oo istaagtay baa gadaal dambe wax dambe tifi kasoo dhahaya marka xaaladda ayadaa hadday dhacdo waxaa weeyaan ayaduna wadi weyaan oo anjaas asadha bale mararka qaar waxaa dhacda qofka hadduu socdoo kale ama culays uu qaadoo kalena waa dareemaa oo waa ka soo baxda almuhimtaana waa wadi waa najaas afartaa shay haweenka waxa uu gaar hadde xaydkii iyo nifaaskii waa masale kale oo haweenka uu gaaroo baabkeeda lagaga hadlo qala xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana wakiic abu mucaawiya wusheym can acmash can mudir ibni yacla wayakna aba yacla can ibnu اxanafiya moxamed ibnu caliy bn abi aalib wey ibnu xanafiyadu xanafiyada waa hooyadiis qabiilkeedii baa loo nisbeeyey banu xaniifa oo dagaalkii weynaa ee lagu dilay musaylamat اlkadaab dadkii lasoo qafaashay bay ka mid aheed can caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu qaala kuntu rajulan nin baan ahaa madaan madid badan oo dadku waa kala duwan yihiin qaar baa madidoodii lixdaleeladoodu ay badan tahay qaar marka wuxuu leeya wax madi badan baan ahaa oo lixdalaalo badan wa kuntu astaxyi waxaan ka xishoon jiray an asala nabiya inaan nabiga weydiiye calayh salaam oon dhaho nabi allow madida badida dhibtee xukunkeeda maxay tahay sababtu waxaa weeye uga xishoon limakaani ibnatihi gabadhii nabiga calayh salaam makaankeeda booskeeda booskii nabiga calayh salaam gabadhiisa aan ka taagnaa xaaskayga wuxuu yahay iyo naagta aan qabo gabadha aan qabo waa gabadhii nabiga calayh salaatu wasalaam marka nabiga soddon buu yahay inaad soddonkaa su-aalaha noocan oo kale ahe arrimahaas ku saabsan inaad weydiisan oo wax laga xishoodo a dadka qaraabada ee xididka aad tihiin masaaishaasoo kale afkaba lama soo maryaba a kaftana ma galo lagumana soma lamana sheego masalada guriga iyo gogosha iyo howlaha ku saabsan dadkaas qaraabadaas idigaa iyo soddonkaa iyo dadka qaraaba dubaashigi waxaa sheegada lama soo qaado oo waa wax laga xishoodo si kaleaad markaa jawaab haddaad su-aal rabto sheekhi hadday kaa gasho masalada arrintaana uu jiro su-aasha marka meelo kale iyo qof kale usoo dirsanaysaa meelo kale udirsanaysaa waxyaalaha marka laga xishoodo inta badan qofka yani aad looga baqo oo laga xishoodo wax qof oo kaa kaafiyana aad heli karto inaadan maarata dadka aadan ku ilfashaq ka dhigin baa fiican oo wejigabax aadan ku ridin wax kastaana soo gelaya xataa waxaa soo geli karta masala adiyaafa masaaisha qariibkay ka mid tahay ee soo martay yani nin baa ku casuumay cuntadii waxbuu kugu yeelay kaale hebel hebelo cuntadii baa iskugu imaatay lasoo dhigay markaasuu sheekadiisii iyo xadiidu saaxihi wuxuu ka dhigtay cuntada iyo dadka hunguriga weyn iyo dadka cuntada cuna ayuu ka sheekeynaya ninkaana wax ka cuni ya idaa mudat ilaydi ila zaadi lama kun bicajalihim id ashjacu naasu asracu ayuu kusoo deliishay ya iyo cuntada maarata dadka akaaliinta cuntada badane cuntada cuna cuntadiisii baa taala marka qofku waa yaxyaxaya waa cuntadii far iyo suul waa ka cararaya hawlahaastaa gelin marka wahaakada waxaa weeye masale kastaba fii maxalihaa xushood iyo yaxyaxleh ka fiirso laakiin haddii qofkaa kaafiya aad weydo masaladiina masale sharci ay tahay ama ay tahay heer ayna gaarsiisnayn ilaa heerkaasi ayna gaarsiisnayn oo calaaqada ay arrimaha ayna jirin waad weydiin karta waan arki doona xadid umu sulaym in allah laa yastaxyi min alxaq iyadan marka xaaladdan baa la qiimeynaya fa amartu waxaan amray buu leeyay almiqdaad haddaan aniga xishooday almiqdaad ibnu aswad baan waxaan yaan amray saxaabi jaliilah leeyahay miqdaad ibnu camar aswadkaasaa soo korsaday ayaa suaalay or nabig weydiiy fasaalahu nabigu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi yaqsilu dakara ninka sheegayso qof ahaado waa nin ka waran nin nabi alla qof ka waran sisaas maa la dhii yaqsilu dakara dakarkiisii oo buu dhaqayaa wayatawada waana weysaysan halkaa maxaad ka garatay inay nijaas tahay oo layska dhaqaayo yaqsiludaasi yombax baa soo aroortay marka yombax ee yaqsil kee markaasi mujmalahoo la fasiraya qaar waxay dhahn yaqsiludaasaa mujmala yombaxu baa lagu fasiraya qaar rabaa cabsiyeen wayatawada waa weysaysanaya وxadثna يحyى بن xabيب الxاariثiyu qal xadثna khالid عlي بن الxاariث qal xadثna شhucبة أخbarnي سulayman qaala wuxuu samictu mundiran baan maqlay can mamed moxamed binu caliyin can caliy bin abi aalibin maxamed binu caligaasi waa ibnuxanafiye kii lowlahaa wey moxamed binu cali can caliy bin abi aalib anahu qaala wuxuu yidhi istaxyaytu waxaan ka xishooday an as'ala nabiya nabiga inaan su'aalo calayh salaam can ilmadyi medida min ajli faatimata faatima oo xaaskaygii aan qabaa faatimo oo xaaskaygii aan daraaddeed oo xaaskaygii oon qabo daraaddeed faadamana nabigaa dhalay calayhi salaam mas-uulka la weydiinna waa asaga nabiga alay slam su-aasha la weydiini marka fatwadii faamartu waxaan amray almiqdaada miqdaad ibnu aswad fas'alahu waa ii weydiiyey faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi minhu lwuduu ah, weysaa ka waajibi oo qofka haddii ay ka timaado madidaa ka timaado weysada waa ka burta waa inuu weysaysto qablahaana waa inuu iska dhaqo meesha ay gaadhay oo sinjadii ula imaado ayib marka dakarkii buu dhaqayaa maxalkii yaksilu dakarhu baa soo aroortay bekerka marka maxalkii kasoo baxday waa waajiba wamadaakiiruhuna waa soo aroortay madaakiirtu waa xiniyihii iyo wamaa xawla dakar intaana waa soo aroortay marka culamadu waxay leeyihiin masalada sharcan waa waa iban ayay iskula socota sharcan waa iban oo sharcan waxaa weeyaan meeshii uu ka yimid ay meesha ka timid daleelada iyo madidu inaad dhaqdo waa sharcan wey laakiin in la dhaqo xiniyaha howlahaasi waxaa weeyaan waxaa la rabaa taqallus baa ku dhacaya oo shahwadii baa damaysa oo qabowaayo biyaha aad ku shubtay shahwadii bay daminaysaayo wixii baa markaasi halka ku istaagaya ayay yidhahdeen وxadثna hاrون بن سعيid اأyلي وأحمد بن عيسى qاala waxay hi xadثna بن وهب qال أخبرnي مkرمة بن بukayr عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن cabاس رضي الله عنهma qاaل qاala علي بن أبي طالب wuxuu yihi رضي الله عنه arsalnaa waxaan diray almiqdaad bin aswad baan diray ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam inuu noo soo weydiiye masaladan fasalahu can ilmadyi buu noo soo su'aalay yakhruju ka soo baxaysa madida ama lixdalaadada min alinsaani qofka ka soo bixi kayfa yafcalu bihi see samayn faqaala rasuululahi sal slam wuxuu yidhi tawada weysayso weysada waa burtay wandax farjaka farjigaadana biyihii ku shugo ku firdhi dadxigaasaa kaaga filan ee maarta qasliga marka waxay ka mid tahay nijaasada nijaasada saddex soomaana qaybinin kow almuqallada waxaa sida maarata nijaasada eyga shaaficiyadu khinsiirkay ku daraanoo qiyaas weeye iyo wax daliila looma hayo ayib almukhafafa maxaa weeyaan nijaasada wiilka yar weli naaska aanka goyin naaska aan ka goyin caana mooye wax kale aan quudanin iyo iyo masaladan madida ah iyaduna mukhafafo wey ayib oo rashigaa ama nadxigaasaa ku filan baabu qasli lwajhi walyadayn maslatu alwakaalata fi lfatwa fatwada inaad maarata qof wakaalan karto sheekh ninkaa iisoo su-aal adigii baa ku hagaagi karin waad ka xishoonaysaa waxyaala noocaas kale ah hadday jirto qof kale waad u mari kartaa laakiin intaad heli karto inaad adiga toos u weydiiso waa laga fiican yahay haddii gaar ahaan qofka aad weydiinayso dabdigiisa iyo xifdigiisa iyo waracnimadiisa aan boqol kiiba boqol lagu kalsoonayn maxaa yeele waxaa dhici karta qaabka aad u su'aali lahayd qaab ahayn inuu qofku u weydiiyo su-aasha mar walbana jawaabtu waxaa weeyaan calaa suurati su'aal su-aasha siday tahay bay jawaabtana ku imaan marka inuu adoo u caddeeyo oo maarata qaabkaad rabta caddaysta yaa ku fiican baabu qasrin weji wejiga oo la dhaqo walyadayn iyo labada gacmood ila stayqada min anoom qofka hadduu hurdo ka tooso inuu wejiga iyo gacmaha uu dhaqo deen hurdadiisa uu iskaga noqdo hurdada iskaga maarata ku noqdo uga bannaan tahay isagoo waysa waxba weysaysanin wejigii gacmihiibuu dhaqanayaa taasuu ka wadaa yaqsiru wajhu yaday muxuu ka rabaa wuxuu ka rabaa martalan hurdadii buu iska fiijinaya hurdadii iska fogeynaya <clears throat> ama waa nadaafadii qaala xaddaana abubakr bin abi shayba abu qurayb qaala xaddaana wakiic sufyaan can salama bn kuhayl can qurayb can ibni cabaasin radi allah canhuma ana anabiya sala allah alay wasalam qaama min alleyl habeenkii buu kacay faqadaa xaajatahu waa soo xaaja gutay uma qasala wajhahu wejigiisii wayadayhi labada gacmood buu dhaqay uma naama waa iska saxday haddana sala allah aleyh ali wasalam waajib waxba ma aha waa iska saaxan kartaa wejiga gacmaha hadda dhaqato waa iska saaxan karta baabu jawaazi nawmiljunubi qofka jinaabada qaba inuu saaxdo jawaaz nawmiljunubi waa saaxan kara waistixbaabi lwuduu'i lahu inuusan weysaystaa fiican jinaabo sooma qabo dirbe qabayso qabayska jinaabada laga qabaysto fawran deg deg ma aha waa iska saaxan kartaa hadhow waad qabaysan kartaa laakiin waxaa fiican inuu qofka weysaysto ah, waxaa kasii fiican inuu isagoo janaabo qaba una saaxanin qabaysto taasa kasii fiican kol labadaba laakiin haddii ayaaad samaynaynin qabayska waad dib dhigan kartaa waysadiina waa la imaan waysadaa marka maxay faa'iidaynaysaa waa takfiifu alxadai can alacdaa xubnihii in xadadkii laga fududeeyo haddaad weysasato laba xadad oo ku saaraa asqar iyo akbar yaad mid kor yeeshay marka way dhaantaa wax la'aan wa qaslilfarji iyo farjiga oo la dhaqo idaa araada qofka hadduu doono kule inuu cuno oo yashrab u cabo oo yanaama u saxdo o jaamica mar kale uu jimaaco arrimahaasoo kale yani farjiga inuu dhaqo oo weysaysto oo marka haddayna uu cunto cuno ama cabo ama uu saaxdo ama hadduu rabo inuu jimaaci ku noqdo marka asagoo weer weysaystay waxaasoo dhan ba waxaa wey waa sunan arrimo bannaan oo wanaagsan weeyaan xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi wa maxamed bnu rubxin qaalaha waxay dhaheen akhbarana leyth xadana qutayb bnu saciidin qala xadaana layثun can ibni shihaab الzuhri can abi salamata bn cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha ana rasuula allah nabiga alayh salam kaana wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yanaama inuu saxdo wahuwa junubun isagoo jinaabo qabo tawada'a waa weysaysan jiray wudu'ahu lisalaat marka waa weyse kaamila weyse kaamila weeyaan weysadii salaada qabla an yanaama intuuna saaxanin intuu weysaystu saaxan jiray hadhow qabayska dib uu dhigan وxadثna abu bkr بن abi shayba qal xadثna iبn xulayةa وwkiع وgundar can شhucbaةa can الxakم iبn cutayba can ibraahiim annakhaci can aswad can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabiga wuxuu ah idaa kaana junuban hadduu jinaabo qabo oo fa araada uu doono an yakuula inuu cuno ow yanaama uu saaxdo tawada'a waa weysaysan jiray wudu'ahu weysadiisa lisalaati uu weysaysto ayuu weysaysan jiray qaala xadaana maxamed bn muhana wbn bashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfarin xaa waxadaana cubaydullah bnu mucaadi alcambari qaala xadaana abi mucaad qala xadaثnii شhucba bhada الاسناadi qala iبn mثنى fi xadiiثi xadثna الxakم samictu ibrahim yuxadث saasuu yidhi marka can اlxakmi can ibrahim ay taa horana ahayd marka samicadaas hadda loo keniya xadaثada qala xadaثna mحamed بn abi bakr الmqdmi وزuhayr بن xrbi qala xadaثna yaحyى whuwa بن سacيidi weeyaan can cubaydالlahi xa وxadثna abu bakr بn abi shayba وبn نmayr wlafظ lahuma qala ibn نmayr xadaثna abi qaal وqala abu bakr xadaثna abu usama qaala waxay ben xadaana cubaydullahi can naafic can ibni cumara ana cumar qaal yaa rasuula rasuul allow oo midna aabbahaasi ibnu numayr cabdullaahina aabihiibu ka wariyey abu bakarna abu usaama labadaba wada socda yaa cubaydullahi iskugu yimid can naaficin can ibni cumara ana cumar radia allahu canhu ana cumara cumar bn khadaab qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ayarqudu ma saaxan karaa axadunaa midkaana wahuwa junuba soo jinaabo qabo waxaa riwaayo kale uu sheegay habeenkii baa jinaabo igu dhici marka inaa markaa qabaysto miyaa laga rabaa mise waa saaxan karaa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam nacam waa saaxan karaa idaa tawada'a iska fududeese weysayso adoo weyse qaba marka intaas weysaysato ka saxo qabayskana hadhow dib waa u dhigaan kartaa وxadثna mحamed بن raafic naysaburi qal xadثna cabdالرaزاq السنcاni can ibni jurayji cabdilmلك qaal akhbaranii naaficu can ibni cmra ana cmar bn الخhaطاab baa istafta الnabiya nabiga calayه الsalaam masale weydiiyey faqaala wuxuu yidhi hal yanaamu axaduna midkaana ma saaxan karaa wa wajunub isagoo janaabo qaba oo ama reerkiisii la macaamila janaabo ku dhacday qaala nacam haa yatawada ha weysaystaste uma layanam ha saaxdo xataa yaktasila idaa shaa markuu raba se ha qabaysto idaa shaadaasi waktigaas dheer waa u banaan tahay waajibka muwasac wey alwaajibka waxay u qaybiyaan biictibaari waqtihi muwasac iyo mudayiq bay u qaybiyaan markii salaada waqtigeeda la gaaro mudayiq bay noqona waa inaad qabaysato oo dahaaro ku tukato laakiin intaa ka horse waxa weeyaan waa talaaqi iyo muwasac xilli waasacaad haysataa waxba adoo beri aroortii oo salaadis kugu horayso inaad markaa inta udhexaysa waa iska seexan kartaa waxba waajib kugumaa qabays waxadaanii yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa malikin waa maxaan isu ii qoray yaxya binu yaxya binu yaxya saddex miya ya wuxuu laba u qoray ma jirtaa anigu waa ku sii daayay saddex buu gaarsiiyey yaxya binu yaxya binu yaxya buu ayib naam ha haddi maxalushaahidkii maani soo qaatay anigu maxalushaahidka wuxuu leeyahay sheekhan sulaymaan qisadiisii duruuska hadda ka hor waxaa noo sheegtay inay marka hore labada haweenkaa u tageen nebi daawuud a ah, markaa dee maxaa daawuud usoo mari weydu ka wadaa umalaynayaa marka eh, de kollaba ani shaahidku ma soo qaatay ninka hadda masaladeena maxaan ka hadlayna maxay alxukmu bilqara'in bas aliktifaau biqadri biqadri shaahidi way bannaan tahay haddii wax kale oo markaasi calaaqo kale aysan jirin marka taana waa sax uu sheekhu soo qoro marka hore daawuud bay u tageen kadib sibuu ku xukumay tii weyneed buu uxukumay ilmahaba aan dhalin sulaymaan baa marka lagu kala baxay waka marka waxay faaideyneysaa waxay ii faa'iideynaysaa ardaygan inuu yahay arday muntabih oo fahansan duriista uu soo maray ayaduna waxaa weeyaan faaid kama maqna laa yaklu min faaid ayb yaxya ibnu yaxya laba jeerun soo maha labadaasaa saxa alo xadaana yaxya bnu yaxya yaxya bnu yaxya maaligna labaa ka warisa waxaan in badan soo maraynay tamiimi yaxya bnu yaxya tamiimi allayina waa jiraa oo labadaba ruwaatu maalig ah ruwaat lmuwadac can maalig qaala qara'tu calى malikin malik baa waxaan ku dul akriyay can cabdillahi bni dinaar isagoo ka wariyay can ibni cumara qaal dakara cumar bnu khadaab wuxuu sheegay lirasuulillahi nabiga calayh salaam anahu tusiibuhu janaabatun janaaba ku dhacda min alleyl faqaala lahu rasul la slam ba wuxuu ku yidhi tawada weysayso waksal dakaraka dakarkana iska dhaq uma namsaxo intaad isjeysato oo dakarka iska dhacdo weysayso qala xadana qutayba bnu saciidin qala xadana leyun can mucaawiya bni saalixin can cabdillahi bn abi qaysin qaala sa'altu caaishata can witri rasuuli illah caaisha waxaan su'aalay nabiga witirkiisa calayhi salaatu wasalaam siduu u tukan jiray cadadka iyo tirada u tukan jiray fadakara wuxuu sheegay alxadiida waa kay dhihi jirtay yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihina wa uma yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihina wa uma yusallii alaaan qultu kayfa kaana yasnacu fi ljanaaba janaabada nabigu see samayn jiray ma qabaysan jiray markaaba mise kaana yaktasilu qabla an yanaam intuuna saaxaana miyuu qabaysan jiray am yanaamu waa saaxan jiray qabla an yaktasir intuuna qabaysanin qaalad waxay tihi kullu dalika labaduba qad kaana yafcal kii sameeyuu ahaa rubamaa waxaa dhici jirta in badan ikhtasala inuu qabaysto oo fanaama isagoo janaabadii ka kor noqdoo qabaystay uu saaxdo wa rubamaa waxaa dhacday tawadaa intuu weysaysto inuu fanaama saaxdoo qabayska dib u dhigto labadaba way dhacday qultu markaasaan waxaan idhi buu leeyahay ninka caaisho ka warinaya xadiidka ee la yidhaahdo cabdullaahi bin abi qays alxamdu lilah alxamdu lilah ilaahay baa mahadle alladii allihii jacala yeelay fi lmri umuurta iyo diinta iyo shu'uunta islaamka sacata waasac nooga dhigay ariri ma jiro waa waasac haddaad rabto saa yeel haddaad rabtaba saa yeel shareecadeenna waa shareeco marin ah oo addoonka iyo baahidiisi iyo duruuftiisi iyo muxuu ah rafculxaraj culays in laga kor yeelo shareecadeenu sidaasi ku tocota wax culaysa maba jiraba waxaadan la imaan karin laguma kalifaayo waxadaanihi zuhayr bn xarb xadana cabdiraxmaan bn mahdiya xa waxadaanihi haaruun bn saciid alayri qaal xadana ibn wahbin jamiica mucaawiyata bn saalix bihada islam mila وxadana abu bkr بن abi shayba xadana xfs بن kiyاad xa وxadana abu kurayb mxamed akhbarana ibn abi zaئda xaw xadana cmr naaqid ibn numayr qaala xadana marwan bn mucaawiyaة الfazari kulhm can caasim bay ka warameen caasim bn sulayman can abi mutawakil الnaaji can abi saciidin الkhudriyi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlah alay slam wuxuu yidhi idaa ataa axadukum axadkiin markuu u imaado idaa ataa markuu u tago axadukum axadkiin ahlow reerkiisii waa kinaaya can iljamac kinaaya can iljimac weeyaane markuu ehelkiisii neegtiisii xaaskiisii uu u galmoodo uma araada haddana uu damco an yacuuda inuu ku noqdo u mahdo falyatawada ha weysaysto weyse ha udhexaysiiyo bayna jimaacayn labada jimaac ha weysaysto waxaa soo rartay fainahu anshatuu lilcawd xagga nashaadka iyo eh, muxuu ahaa eh, eh, noqoshada saasa u fiican oo hadduu qofkii uu weysaysto oo weysada ayada ah xoog bay keenaysaayoo wixii markaa futuurkaha ah iyo daalkaha ah ayay ka tagsiin nashaad cusub iyo dardar cusub ayuu la soo baxaya zaada abubakr fi xadiidihi baynahumaa wuduu'an waysaha dhexda ha geliyo wa qaala uma araada an yucaawida inuu ku noqdo hadduu damco waxadaana xasan bn axmed bn abi shucayb qaal xadaana miskiin yani ibnu bukayr alxadaa can shucbata bn xajaaji can hishaam bn zaydin can anas bn malikin ana nabiya sala allah alay wasalam kaana yaduufu calaa nisaa'ihi haweenkiisa ayuu isku mari jiray biguslin waaxidin hal qabays ah tanna waa bannaan tahay hal qabaysah ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam iskugu maray haweenkiisa oo idin marka masalatu waxaa la dhahaa jamcu laxdaa jamcu laxdaa hadday axdaad isku imaato oo dee jimaaca iyo jimaaca iyo jimaaca mid walba xadadkiisii ayuu wataa oo mid walbaba xadad akbar ah qabayska hal qabaysaa ku filan hal qabaysa ayaa ku filan kole hadday tahay suura waaxida wa jinsu waaxid hadduu hal shay uunu yahay laakiin haddii maalan ay yihiin qabaysku muujib lqusliga waaa waxa qabayska keenaya bayna waajibin wa mustaxab shay waajiba ah iyo shay sunna ah qofkii janaabana waa ku dhacday maalin jumcana waa la joogaa maalin jumcaah oo hal qabaysta la yidhi iyo janaabadii oo laga qabaysanayo waa waajib janaabada qabayska jumcadana calaa qowl sida shaaficiyada ay ku tageen waa iska sunna muakada fa biha fa biha wa nicmat marka taas marka ka waran hadduu intuu qabayskii janaabadii hadduu niyoodo jumcada way soo hosgelaysaa laakiin haddii uu jumco niyoodo oo sunno ah shay adna ah aclaa kaama kaafinayo qabayskii janaabada kaama kor noqonin inama alacmaalu bالniyaat ayb waxadaanaa marka tan waxaa weeyaan haweenka o dhan bu nabi alayه الsalaam hal qabaysa inuu haweenka o dhan isku marana way u banaanayd nabiga alayه الsalaam oo qismada iyo qaybta waajiba kuma ahin rasuulka salى الlah alيه wasalam haddii aan ihahdo haddaan ahno waajibkii waa laga korya lakin isagaa isku laazimiyey oo nabiga tartiibka iyo ilaalin jiray haweenka sida u kalo midooba habeenkeeda siin jirayna waa haddii ay midda kalkeeda uu ahaa ay ogolaato midda kalkeeda uu yahay hadday ogolaato markaas waxaa weeyaan waa dhib laha ama maaha ay tahay curfi iyo caado iyo dhaqan ay dejisteen inuu ninku habeenkiina uu mid u hoydo maalintiina uu iska mari karo meeshuu rabo ayadana habeen maalin lagu soo dhici taa kale maalin kale laskaga tegi taa kale la imaani kor haddii ayna mid uun arrinta ayna u qaluulanaynin oo arrintu ay tahay wareegto la yaqaano mid walbaba maalinteeda maarata lagu soo hoyan karo laskaga imaan karo sidaana ay cadaaladu ku socoto qofna aan sadbarsi loo samaynin ayaduna dhibaato ma laha baabu wujuubi lqusli cala almar'a qabaysku waa waajib yani waxaa dhici karta dadka mutacadidi zawaajka ee haween badan qaba ama laba anaag ka badan qaba inay arrintaas ishkaal ku noqoto oo uu yidhaahdo habeenkii iyo maalintii meel kaleba lama dhawaan karo haddaad tagto oo maalintii meeshaa kala tagto iyadana <coughs> maalin kale waa inay iska aragtaa gurigeedii ay ka aragtaa qaala baabu wujuubi lqusli qabaysku waa waajib cala lmarati haweeneyda buu ku waajib yahay bikhuruuji lmaniyi minha hadday mini ka soo baxdo mini baa ka soo baxday gabadhii sidii raggaba ay oga timaado qabayskii waajib ku yahay waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana cumar bn yunas alxanafi xadaana cikrim bnu camaar qaala isaq wuxuu yihi isxaaq bn abi dalxa qaala isxaaq bn abi dalxa wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warran anas bnu malik qaala wuxuu yidhi anas jaad waxaa timid umu sulaym baa timid markaasuu kuu fasira wuxuu ku leey raawigu raawi xadiidka wahiya jaddatu isxaaq anas ma ahayle wax saadheh wahiya umu sulaymtu jaddatu isxaaq weeye halkan waxaa ku caddaatay xalay waxaan ishkaalka marka dambena aan ogaanay isxaaqa inuunan ahayn in abudalxa waa isxaaq ibnu cabdillaahi bin abidalxa markaasuu noqonayaa umu sulaym ay noqonaysaa ayay u noqonaysaa marka nisbatu rajuli ilaa jaddi in qofka awowis loogu abtiriyo aabba looga dhigana way banaan tahay way banaan tahayoo qur-aankana de waaba way ku socotaa way ka dhacdaa watabactu millata aabai waa keli aabaa'i ibraahima wa isxaaq marka iyo wayna ku badan tahay xataa axmed ibnu xambal markaad leedahay axmed ibnu xambal xambal maabihiba maya awowis wey axmed binu muxamed ibnu xambal wey axmed bn maxamed ibn xambal ibnu xajar baad maqlaysaa axmed bn mxu ah isaguna maxamed bn axmed markaaso xajarka waa naanays waaye ayib ilaa rasuulillah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay u timid umu sulaym nabiga u timid faqaala lahu waxay ku tihi wa caaishatu caaishana cindah caaishana nabiga agtiisay joogtaa marka ay umu sulaym nabiga su-aasha weydiinayso waxay tii ya rasuul allah almaratu haweeney oo taraa arki maa yara rajulu ninka wuxuu arko filmanaami hurdada oo ixtiraam iyo wax saas oo kalea ah hurdada uu ku arko fa min nafsiha nafteeda waxay aragtay maa yara rajulu min nafsihi soo maarti taraada hore waxa weeyaan camaliye iyo waxbay aragtay camaliye iyo waxbay aragtay iyadoo wax lagu samaynayo maalan taraa maa yara rajulu fi lmanaam fatara suu ninka u arko fa markaasay aragtay min nafsiha maa yara rajulu min nafsihi naftiisa wuxuu ku arko qoyaan ah ayaa aragtay ka waran faqaalat caaisha waxay tihi yaa uma sulaym fadaxti nisa amu sulaym caaisha waxay tii caaisha ee umu sulaym fadaxti waxaad ceebaysay annisaa haweenkii taribad yamiinuki gacantaada carada ku dhacda eh way canaanatay faqaala licaaisha nabiga calayh salaatu wasalaam soo dhex galay caaisha wuxuu ku yidhi bal anti adiga yaa fataribad yamiinuki ayadii lagu canaantay adaa canaanan oo taribad yamiinuka ah nacam haa buu yidhi nabig alayh isalaatu wasalaam way qabaysanaysaa faltaktasil ha qabaysata yaa umma sulaym idaa ra'ad daaka hadday waxaa aragto daaka ma maxay maa yara rajulu min almaa hadday intay habeenkii wax ku riyooto gabadhii ay haddana qoyaan iyo wax isku aragto sida ninkoo kale hadduu alalado oo uu wax isku arko qabays waajiba u noqon mayana waajiba u noqonaya ah, marka waxyaaba laga ciishooda inta badan afka soo marinayna weeyaan laakiin masale sharciga ka gashay inay marka ay si toos u xaqiiqsatona way damacday muqadimada waa tii hormaraysa ay dhihi jirtay in allah laa yastaxyi min alxaqi dayib taana way bannaan tahay haddaad ku dhiirato xugun sharciga weeye masaladan xugun sharciga weeyaan ayib qala xadaثna cabaas bn waliid qala xadaثna yaziid bn zureyc qala xadaثna saciid bn abi caruba can qataada ana anas bn malik xadaثahum ana uma sulaym xadaثat waxay sheegtay anahaa sa'alat nabiy اllahi nabiga ilahi inay su-aashay alayh الsalaam can ilmar'ati haweeney taraa arkaysa fii manaamihaa hurdadeedii ku arki maa yara rajulu ninka wuxuu arkay oo qarow iyo haddii aragtay bay hadana qoyaan isku aragtay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi idaa ra'at dalika almar'atu hadday aragto oo wax isku aragto faltaktasil ha qabaysato faqaalat umu sulaym baa waxay tidhi wastaxyaytu waan xishooday min dalika hadalkaasaan ka xishoodayo faqaalat waxay tihi wahal yakuunu daaka haada nab allo waxaa ma dhacaa ayadi su-aalaysaa haddana xishoonaysa ole oo waxaa ma jira faqaala nabiyullahi sal l wuxuu yihi nacam haa fa min ayna yakuunu shabahu haddayna gabadhu shahwo lahayn oyna mani lahayn xaggee ka imaada ashabah ekaanshaha ilmay dhalaysaa aabbihii ooma ekaanaye hooyadii iyo reabtigii buu ekaan marka mashahwadii iyo minidii ninka ayaa loo ekaysiinaya reerkaas islaameedee kale miyaa ilmihii loo ekaysiin inamaa arrajuli buu nabigu yidhi ninka biyihiisa iyo shahwadiisu haliidu waa yar adag tahay oo abyadu waana cad yahay calaamada lagu garto ninka iyo haweenku kala duwan yihiin wamaau lmar'ati haweenayda biyaheeduna raqiiqun waa jilicsan yahay asfaruun weeyaan cadin oo aad u cadme ahee xogow isfiraar ah oo jaallaha ku jira fa min ayihimaa midkoodii calaa kor noqda oo aw sabaqa qaalib noqda yuu yakuunu minhu shabahu ekaashaha ka ahaadaa ekaashaha ilmaha uu ekaanayo reertigii ama reedeerkii u ekaanayo markay biyahaasi isku imaadaan buwaydada iskugu tagaan iyo raximka iyo ay kulmaan markaasi midka kor noqda taasuu ekaashaha ahaadaa tilmaamaha markaa iyo tilmaamo kaleba waa leeyihiin waxaa ka mida tilmaamaha uu leeyahay tadafuqa tadafuqa iyo inuu boodboodayo wixi wax soo boodaayo yahay fag usoo dhahaya iyo shucuuru ladda inuu qof macaan iyo wax dareemaayo shaawo uu dareema aan dareemay ayaduna haddii intaba ay uu dareemi waayo ka waran waa hurdaya hurdadii umuarka waxaanu ka soo daatay ama waxaa weeyaan xaalad waxaa jirta mararka qaar bay leeyihiin culimmadu uu ku dhacaayo muxuu ahaa maaanada iyo meeshaasi istirkhaa ku dhici oo qofka hadduu duqoobo kale markaa deen wixii iska soo baxayo dareenna ayn jirin wixiina ka soo daadanayo taa iyaduna tadafuq iyo waxba maaragtay lada ma dhici la dhihi mahaye biwujuudilmaay haddiiba la arkay haddii engegta ka waran ama suudhi baa lagu ogaanaya ama midab bay lagu ogaanaya kalcajiini bay dhahaan aw kadalci nakli suud gaaro lagu garto xadana daawud bn rushayd qaal xadana saalix bn cumara xadana abu malik ashjaciy can anas bn malikin qaal saalat imraatu rasuul allah haweeney baa nabiga waxay weydiisay can ilmar'ati haweeney taraa arkaysa fii manaamiha maa yara rajulu fii manaamihi wuxuu ninka hurdada ku arko faqaala wuxuu yidhi ida kaana minha maa yakunu min arajul ninka waxa uu iska arkay ka imaado hadduu ka imaado faltakhtasil ha qabaysato waa isku mid le ragga waa laba wada shaho way leeyihiin waxadana yaxya bnu yaxya tamiimi akhbarana abu mucaawiyata adariir can hishaam bn curwata can abiy can zaynab bint abi salama can umi salamata radi allahu canha qaalat jaaءad umu sulaym baa timid ila nabiyi nabiga u timid calayh salaam faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah in allaha alle laa yastaxyi kama xishooda min alxaqi min bayaani alxaqi xaqa inuu caddeeyo amhila iyo tusaalooyin inuuna bixiyo inuu ilahay wax nagu fahansiiyo intaa midna ilahay kama xishoodo bucuuda famaa fawqaha fahal cala almar'ati haweenayda korkeeda ma yahay min qusrin inay qabaysato idaxtalamat hadday ixtiraamto hadday ixtiraamto wax inay ka imaadeen ay dareento faqaala rasul la sal slm ba wuxuu nacamha idaa ra'at ilmaa ixtiraamka iyo waxa ay ku riyoonatae qarow ah ma aha waxa qabayska waajibin ee inama almaau min almaa waxa qabayska waajibinaya biyaha qabayska waa inay biyo soo baxaan middaa waa midda waajibinayso wa ilaa haddii biyo uu ka soo bixi waayo adqaahu axlaam adqaahu axlaam bay aragtay mooyeene xukunka ratimi maayo xukun kama dhalanayo faqaalat umu salama waxay tihi yaa rasuula allah wataxtarimu almar'a oo haweenayda miyay ixtiraamtaa oo sidii ragoo kale miyay wax ka soo baxaan marka inayna badnayn ama ay maarata dareenkooda ogaashahooda uu yaryahay waa dhici karta ama xishoodba uu ku xumbaaray faqaala taribad yadaaki gacmahada carabdhace waa iska canaansiye fa bima yashbihuhaa muxuu weekaadaa waladuha ilmaheed haddii ayada waxay ku darsatay reerka ayna jirin oo wax shawooya leedahay uusan jirin ilmaha muxuu ayada xaggeeda u mararka qaar xadaana abubakr bin abi shayba wa zuhayr binu xarbin qaala waxay dhaheen xadaana wakiixa xadaana ibn abi cumara qaala xadaana sufyaan jamiican can hishaam bn curwata bihada isnaad mila macnaha wazaada qaalat waxay tihi qultu fadaxikat nisa cafwan fadaxti nisa waxasaaleh waa tuma umu salama tiri caaishana waan soo maray umu sulaym baa la haystaa labadaba marka waa way iskugu imaadeen haweenka waad aabaysayba ka wada waxyaalaha aan afka la soo marin oo haweenka laga sheerin baa ka sheegtay ayadana maxaa u cad xishoodkaasi kama reebin inay wax fahanto cilmi barato oo masaaisha sharcigaa barashadooda de haweenka haddayna wax baranin oo ayna kutubta iyo diinta baranin oo an akhrisanin waxaasoo axkaama oo ka boodaan dhaam anaga howlahaasaan ka baqaynaa dee jaahilaad bay noqonayaan waxba garanaynin ayay noqon weligood waxaa dhici karta marka axkaam sharciga intay garan waayaan inuu xukun sharcigaa saaran yahay way salaad kaba asixin oo cibaado ka asixin oo ayna ka qabaysanin janaabadi ay ku dhacday iyo waxaasoo dhan baa dhici karta marka raxima allahu nisaa alansaar bay dhihi jirtay caaisha gabdhaha reer ansaareed allah u naxariisto maa manacahuna alxayaau an yatafaqahna fi diin xishoodka kama reebin inay diinta bartaan waxadaana cabdilmalik bn shucayb bn leytin qaala xadaanii abi can jadi leyt bn sacdin wayaana qaala xadaanii cuqayl ibn khalidin can ibni shihaabin anahu qaal ahbaranii curwa bnu zubayr baa ii warramay ana caaisha zawja nabi sala allah alay waslam ahbaratu ana uma sulaym gabadha la yidhaahdo uma bani abi alxa abi alxa wiilashiisii hooyadood weeyaane alqumaysa sahla magaceeda waa la yihi sahla waqiila kayra dalik alqumaysa iyo alqumaysa labada waa la dhahaa gabadh qiimo badan oo aad iyo aad u wanaagsan oo faqiihadoo diinta aad u taqaana ayay ahayd nabigana calayhi salaatu wasalaam iyo reerkiisa ku dhow ka warhaysan rasuulka sala allah aleh wasalam ah, hadiyada iyo waxugeynta iyo xataa usudahaynta markuu nabiga reer yeesho guursada gabdhihii uisu doran jirtay oo way u hagaajin jirtay xaarkii oo way usoo galbin jirtay howlahaasi xaan ku aheyd gabadh qalqaalo badan bay aheyd radia allahu canha ardaaha dakhalad waxay gashay calaa rasuulila nabiga calayhi salaam bay u gashay bimacnaa xadiidi hishaam hayra ana fiihi qaal qaalat caaishatu waxay tihi faqultu lahaa waxaan ii ku idhi bay tihi umu salama umu sulaym dheh ufin laki uf baa lagu yidhi atara almaratu dalik ma haweenayba waxaa aragta markaasuu nabiga ka riday alayh salam u yiri adiga tarabad yamiin adigaa lagu canaananaya xaddaana ibrahim bnu musa araazi wa sahl bnu cuثmaan wa abu qurayb walafdu liabi quraybin qaala sahl xadaana waqaala alaakharaani akhbarana ibn abi zaa'ida can abihi aabihiis wa e, e, zakariya bn abi zaa'ida an muscab ibnu shaybata can musaafixin ibn cabdillaah can curwata bni zubayr can caaisha ana imra'atan haweeney baa qaalat lirasuulilah waxay ku tidhi hal taqtasilu lmar'atu ida xtalamat haweeneyda ma qabaysanaysa hadday ixtiraamto wa absaradeena ay aragto almaa biyo intay ixtiraamto wax ku riyooto ku eldo ya weliba biyo isku aragtay faqala nabig wuxuu nacamhaa faqaalat laha caaisha waxay ku tihi taribad yadaakiye wa ullat gacmahaada carrada ku dhace oo weliba wa ullat bir ku dhacday ah, waran kugu dhacwey waaa wey alladku waxaa weeyaan waa qalab iyo eebo eebada birta ahe wax lagu dhufto wax lagu jaro ayaa la dhahaa allah marka waullad baashaas ulladaa iyo aaladaasi kugu dhacday qaalad waxay tihi faqaala rasul la sal slm ba wuxuu yidhi daciha ka tag gabadha canaanin wahal yakuunu shabahu oo adiga diidan inay leedahay gabadhu waxa ragga uu leeyahay oo kale ma yakuunu shabhu ekaanshuhu xaggee ka imaadaa ilaa min qibali daliki xaggaa buu ka imaadaayo idaa calaa maauha maa arajuli haddii biyaheeda uu ka kor noqdo ka qaali noqdo biyaha ninka ashbahal waladu wuxuu u ekaaday akhwaana raabtigii hooyadii ka bilaabatay ilaa raabtigiis waidaa calaa hadduu ka kor noqdo maau rajuli rajulka ama ninka biyihiisu ma aha haweenayda biyaheeda ka qaali noqdana ashbaha acmaamah adeeradii iyo adeerkii iyo xaggaa tolka kale ayuu aadaa wallah aclam bilah towfiq sala allah wslam ala maxamed